بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله فصل fasalkani wuxuu ku saabsan yahay taxamulu shahaada wa adaa'iha wa kitaabati sak in shahaadadii la xambaaro iyo in la guto iyo in eh, qoraalkii la sameeyo labada qof xuquuqda isku lahaayeen la qorayo taxamulu shahaadati markhaatiga xambaaritaankeedu fardu kifaayatin waa fardu kifaayo fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa wakadaa saasoo kale aliqraaru qiraalkiina waa la mid watasarufu almaaliy iyo tasarufkii xoolaha ku saabsanaa wa kitaabatu sakki iyo xaanshidii qoraalkeedii filasax intaaba waa la midoo bimacnaa taxamulu shahaada waa fardu kifaaya shahaadadu waxay leedahay taxamul iyo adaa taxamulka waxaa weeye markhaatigii inaad qaaddo oo markii arrintu ay dhacdo qadiyad ama waaqicad u baahan markhaati inaad markhaatigii aad qaaddo ood xambaartaa waxaa la dhahaa taxamul adaaguna waxaa weeye markii lagaaga baahdo inaad markhaatigaa gudato qaadiga agtiisa inaad markaa ka markhaati kacdo kaasina adaa baa lahahda haddaba shahaadadu waxay leedahay taxamul iyo adaa mid walbana caawa baan ka hadli doonaa xukunkiisa iyo shuruuddiisa haddaba taxamul shahaada ayuu mualif ka horreeyey shahaadada in la xambaaro waa fardu kifaaya nikaaxa markii laga markhaati kacayo waa fardu kifaaya maxaa yeele nikaaxu wuuba ku taagan yahayba bimacnaa shardi ayuu markhaatigu u yahay nikaaxa sixitaankiisa haddii markhaati uusan lahayn nikaaxi maba guntamayo marka gabadha marka la meherinayo ninka loo meherinayo waa in markhaati la helaa in markhaatigaa la helana waa fardu kifaayo haddii marka dadkii oo dhan ay diidaan inay guurkaas markhaati ka noqdaan way dembaabayaan waay haddii waxa weeye laba qof ay markhaati ka noqdaanna saqad alxaraj can ilbaaqiin inta kale dembigu ka dhacaya nikaaxi waa kaas waa fardu kifaaya ayuu taxamulu shahaada u yahay iqraarki marka laga markhaati kacayo qiraal xaq la qirayo tasarufkii maaliga ahaa tasarufkii maaliga ahaa waxaa weeye buyuucdii iyo wixii la midka ahaa ayaa soo gelaya sidoo kale wixii tasaruf maali aan ahayn sida furiinkii iyo rajcadii iyo iyo wixii la midka ah waxaasoo dhan wuxuu noqonayaa isna fardu kifaaya inkastoo khilaafa ku jiro kitaabat sak asak waxaa weeye oo warqadda lagu qorayo xuquuqda dadka isku leeyihiin sida maalan nootaayadii oo kalea soo gelaysa sakigii iibkii lagu kala iibsaday laba qof ay wax kala iibsadeen lagu caddaynayo dayntii warqadda lagu qorayo waxaasoo dhan warqadda lagu qorayo waxa la sak marka iqraarkii iyo tasarufkii maaliga ah iyo kitaabatu sak warqaddii xuquuqda lagu sugayey intaasoo dhan in laga markhaati kacana waa fardu kifaaya mid walba inkastoo khilaafu ku jiro kuwan dambe bimacnaa shahaadadu shardi oo ma ah say u sugnaato xuquuqdaas laakiin nikaaxuguma asaxayo shahaado la'aan lakiin kuwan kale shahaadadu shardi oo ma ah saa khilaaf ku jira waxaa kuwan loo yidhi waa fardu kifaaya shahaadadu maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay in la sugo arrimahaas qraarka iyo tasarufka maaliga ah iyo kitaabata sak markii uu muran yimaado wuxuu yidhi taxamulu shahaadati markhaatiga xambaaritaankeedu fardu kifaayatu waa fardu kifaaya fi nikaxi nikaxa dhexdiisa wakada sidaas oo kale wuxuu fardu kifaaya u yahay taxamulu shahaada liqraaru qiraalkii wa tasarufu almaaliy iyo tasarufkii xoolaha ku saabsanaa wa kitaabaة الsak iyo warqadii xuquuqda qoraalkeedii i aصx muctamadaan qaba waidaa lam yakun hadduuna ku sugnayn fi lqadiyati qadiyadii kiiskii hadduuna ku sugnayn ilaa inaani laba mooyaane laba un baa ku sugan lazimahumaa labadaas markhaati ku waajibaya aladaau markhaatigii inay gutaan falow addaa waaxidu mid haddii uu markhaatigii guto wamtanaca alaakhar kii kalena uu diido waqaalow dhaho ixlif la dhaaro mudaciyow macahu shaahidkan aad haysato casaa wuu dembaabayaa wain kaana hadday jiraan qadiyadii hadday ku sugan yihiin shuhuudun markhaatiyaal koox ah faladaa'u in la guto markhaatigii fardu kifaayatin waa fardu kifaayo kolkaa ah. falow alaba hadduu ka dalbado qofkii mudaciga ah adaagii ka dalbado min inayn laba markhaati lazimahumaa labadaa markhaati wuu ku laazimaya adaagii ilasaxi muctaba haddaan qabanno wuxuu hi qadiyaddii haddii aysan lahayn wax ka badan laba markhaati laba markhaati unbaa joogo qadiyadda laba markhaati baa ku sugan labadaa markhaati waa waajib in ay addaagi la yimaadaan haddayna cid kaleba taxamulin shahaadadan oo laba nin ay taxamuleen labadaa nin haddii laga dalbado waa inay gutaan shahaadadii maxaa yeelay hadday diidaan waxay noqonaysaa kitmaan الشhahaadة allah jala jalaalu wuxu uhi walaa taktumu الشhahaadة وman yaktumha fainahu aaimu qalbه yani markhaatigii ha qarinina qofkii markhaatiga qariya qalbigiisa dembaabi u ilah ayadda kalena allah jala jalaal wuxuu yihi walaa ya'ba ashuhadaau idaa maa ducuu markhaatiyaalku yaysan diidin inay markhaatiga gutaan haddii loo yeedho idaa ducuu ay liladaa inay gutaan markhaatiga haddii loogu yeedho mid kale waa waajib ilaahay uu saaray oo dee inay ka baxaan ma aha haddii haddaba labadii nin ee markhaatiga ahaa midkood uu guto markhaatigii kii kalena uu diido bilaa cudrin isagoo cudurdaar aan qabin uu diido isla markaana uu ku dhaho qofkii muddaciga ahaa markhaatigaa aada haysato halkaa shaahid la dhaaro wuu dambaabaya wuu dambaabaya xataa haddii waxaanu yahay xoolo xoolahana waxaa lagu sugaa sidayna soo dhaaftay yacni laba markhaati ama rajul wamra'ataan ama shaahidun wayamiin marka wuxuu hal markhaati baabaad haysataae markhaatigaasaa kugu filane dhaartaadun ku xooji xataa haddii uu la dhaaran karo ooma bannaano inuu sidaa dhaho markhaatigii kale waa waajib inuu markhaatigii ku taago wuuna ku dambaabaya hadduu saa yeelo maxaa yeelay maqaasidda markhaatiga waxaa ka mid ah qofkan inuu iska ilaaliyo mudaciga ah hadhow inuu dhaarto marka qofkii wuxuu u magangeliyey mudaciga ah inuu dhaarto ayuu u magangeliyey asna inuu dhaarta u gudo oo markhaati u noqda ayuu diiday haddii qadiyadii shuhuud ay u joogaan afar nin baa markhaati ka ah labaana ku filan afar nin baana markhaati ka ah marka adaag wuxuu noqonayaa fardu kifaaya maadaama afar inay taxamuleen afarta loomadaba baahno loobamaa loo baahan yahay marka fardu kifaaya weeyaan afarta waa inay laba ka soo baxaan qaradkii laba ku xasilayaan waayahay haddaba ninkii muddaciga hadduu ka dalbado laba afartii ka mida ah uu dhaho hebel iyo hebelow waxaan idinka codsanayaa maanta inaad maxkamadda ii raacdaan oo waxa weeye markhaatigii aad furtaan waa waajib labadaas inay ajiibaan sida asaxa ah maxaa yeele hadday diidaan dhahaan hebel u tag kii kale u dhaho hebel u tag tawaakul baa dhacayo isku hallayn iyo isku tuurtuur marka markhaati baa meesha ka baxaya marka saydasaa u dhicin labaduu ka dalbadaa way ku tacayunaysaa waajib ku noqonaysaa markhaatiga inay gutaan wuxuu idhi waidaa lam yakun hadduuna ku sugnayn fi lqadiyati qadiyadii oo qadiyadii macnaha laga markhaati kacay arrinkii laga markhaati kacay wey ila naani laba shaahid mooyaane laba unbaa markhaati ka ah labadaas wuu ku waajibaya aladaa markhaatiga inay gutaan falow addaa hadduu guto waaxidun mid wamtanaca uu reebtoomo uu diido alaakharu kii kalena u diido oo waqaala uu dhaho ixlif la dhaaro macahu shaahidkaas maciisa la dhaaro casa wuu dembaabaya wain kaana haday jiraan shuhuudun markhaatiyaal faladaa'u gudashadii markhaatigii la gudanayey fardu kifaayatin waa fardu kifaayo marka ayada maadaama cadad ay joogaan falow alaba hadduu ka dalbado adaagii min inayni laba ka mida ah markhaatiyaashii lazimahumaa wuu ku waajibayaa adaagii i labadaas ayuu adaagii ku waajibaya i wain lam yakun hadduunu ku sugnayn qadiyadii ilaa waaxidun hal nin mooyaane lazimahu adaagii wuu ku waajibayaa waase goorma in kaana hadduu yahay fii maa xaq hadduu ku suga yahay adaagaasi yahbutu ku sugnaanaya bishaahidin hal markhaatiya wayamiinin dhaar wailaa haddii kale oo xaqii una arrinkaa ku sugnaanaynin falaa marka adaagii ku waajibi maayo waqiila waxaa la yidhi laa yalzamu ladaau adaagii ku waajibi maayo ilaa man qof mooyaane taxamala markhaatigii xambaaray qasdan waxa weye qasad uu u qasday la tifaaqan la kulmid uu la kulmay un usan xambaarin waaya haddii hal nin uun adiyadii uu ka marhaati kacay arinkii lasku haystay dacwadu ka taagneed hal nin oo keliya ayaa markhaatiba ka ahaa halkaa nin waa ku waajib inuu markhaatigii guto waase goorma waxaanuu ka markhaati kacayo hadduu ku sugnaanayo hal shaahid hal markhaati iyo dhaartii muddaci oo waa maxay waxaas waa waxyaabihii hore inoo soo dhaafay ee maal ama wixii maal waxa weeye gaadhsiinaya ama maal lagu gaadhayo haddii kale oo xaqani uuna ku sugnaanayn arrinkaas oo maala waa qiraad ayaa laga markhaati kacaya ama waxaa laga markhaati kacaya alaaq ama dil baa laga markhaati kacaya waxyaabaha noocaase dee laba nin u baahan hal nina waa la hayaa markaa addaagii ku waajiimaya halkan sababtoo ah dee addaagiis wax faa'idaha ma samaynay wax macnaa ma samaynayo waxba ma soo korinayo marba haddii markhaatigiisu uusan soconaynin oon wax lagu kala goynaynin ha iska joogo iil baa wuxuu leeyahay sideeda bannaanba adaagu ku waajibi mahayo ilaa shaahid u qasday markhaatiga oo yani asagu u soo qastay inuu shahaadada xambaaro kaanbuu adaagu waajib ku noqonayaa laakiin qofkii itifaaqan la kulmay un isagoon u la kulmay un haygii dhacaysa buu la kulmay oo sidaasuu ku taxamulay laakiin uma soo qasdin la kulana ma soo haleelay qofka noocaasa ee bisudfa kula kulmay waajibkuma aha inuu markhaatigii u guto maxaamuna iltizaamien mu isku laasiminin laakiin sida asax ah wax farqi udhexeeya ma jiro qofkii u qastay iyo qofkii la kulmay maxaa yeelay waa ammaano uu qaaday marka waxaa waajib ku ah ammaanada inuu gudo xataa hadduusan isku laasiminin wuxuu hi wain lam yakun hadduuna ku suganan qadiyadii ilaa waaxidun hal mid mooyaane markhaati a ah lazimahu qofkaa midkaas ayuu ku waajibaya adaagii in kaana hadduu adaagaasi eh, ku sugan yahay fii ma xaq yabutu ku sugnaanaya bishaahidin hal markhaatiya wayamiinin dhaar wailaa haddii kale uusan xaqi arrinkaa ku sugnaanayn falaa adaagii ku laasimi maayo waqiila waxaa la yidhi laa yalzamu aladaau adaaga ku waajibi maayo ilaa man qof mooyaane taxamala xambaaray waxaa weeye shahaadadii qasdan qasad uu qasday la tifaaqan la kulan uu la kulmay uusan ku xambaarin waliwujuubi adaa'i adaaga waajibnimadiisa shuruudun shuruud baa u sugnaatay shardiga koobaad waxaa weeye an yaddaciya in looga yeedho qofkii shaahidka ahaa min masaafati alcadwa masaafada cadwada loo yaqaano masaafaة اcadwa waqiila waxa hi duuna masaafaة اlqasri masaafaة اlqasri meel ka sukaysa in looga yeedho wa an yakuuna inuu yahay qofkii loo yeedhay cadlan qof cadli ah fain duciya haddii loo yeedho duu fisqin mid fisqi u saaxiibo mujmacin fisqigaasoo mujmacin calayhi laisku waafaqsan yahay waqiila waxaa la yidhi aw amase duciya waa loo yeedhay duu fisqi mid fisqi u saaxiibo mukhtalafin fi laisu khilaafsan yahay lam yajib kolkaa waajibi maayo adaagii wa anlaa yakuuna inuusan ahayn qofkii loo yeedhay macduuran mid loogu cudurdaara bimarad xanuun iyo wanaxwi wixii la mid ah fain kaana hadduu yahay kii loo yeedhay mid macduur ah ashhada wuu mara gelinayaa calaa shahaadatihi markhaatigiisa aw amase bacaa alqaadi qaadigaa soo diri doona man qof yasmacuhaa shahaadadii ka dhegaysta qofka oo ka maqla adaaga markhaatiga marka la gudanayo shuruud buu leeyahay adaagaas si u waajibo liwujuubi اladaa'i shuruud yacni markhaatiga marka la gudanayo waajibnimada adaagaas shuruud buu leeyahay waa saddex shardi intuu mualifka noo sheegay shardiga koowaad in looga yeedho qofkii shaahidka ahaa ama markhaatiga ahaa meel aan ka fogayn masaafat اlcadwa masaafat اlcadwa si hore noo soo dhaaftay waxaa weeye masaafada qofku markuu gurigiisa subxi ka kallaho uu habeenkii ka soo laaban karo habeenkii uu gurigiisa usoo hoyan karo halkaasa waa la masaafat اlcadwa waaya marka waa inaysan intaa ka badnaan hadday intaa ka badanta masaafat اlcadwa ay ka badan tahay hadday tahay meel hadduu ka soo kallaho uusan habeenkii usoo hoyan karin hadduu lug ku soco laga hadlaya isagoo lugaynaya laga meel uusan habeenkii ka soo hoyan karin reerkiisa uga soo hoyan karin marka waajib kuma aha inuu he inuu markhaatigii uu guto waxaa la samayn doonaa shahaada calaa shahaada sida noo imaan doonta qiil baa wuxuu leeya maya masaafat اlcadwa ma ah masaafat اlqasri waa inay meeshu ka sukaysaa masaafat اlqasrina waa koob iyo sideetan kilomitr koob iyo siddeetan kilomitr waa inay ka yartahay meeshu meeshuu joogo qofkii hadday gaadhayso masaafat اlqasri iyo wax ka badan waajib kumaha markaa inuu markhaatigii guto maxay mashaqay ku tahay dhibbay ku tahay qofkii dhibbay ku tahay way fog tahay meeshaas kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaad qofka loo yeedhayo ee markhaatiga gudanaya waa inuu cadli yahay qof caadila waa inuu yahay hadduu yahay qof faasiq ah fisqigiisana uu yahay fisqi laisku waafaqsan yahy culammadu isku waafaqsan yihiin inuu waxaasi fisqi yahay si maalan kole shurb اlkhamr khamri khamriga cabitaankiisu inuu fisqi yahay culamadu isku waafaqsan yahay tuugnimada oo kale waxyaabahaas kole culamadu isku waafaqsan yahay fisqigu yahay haddii uu ku dhacay fisqi laisku waafaqsan yahay markaa waajib ma ah inuu ajiibo maxaa yeelay dee markhaatigiisa la aqbali maayo markaas markhaatigiisa lama aqbalayo qiil baa wuxuu leeyahay xataa hadduu fisqiisu yahay fisqi laisu khilaafsan yahay fisqi laisu khilaafsan yahy culamadu banay leeyihin fisqi ma ah banay leeyihin waa fisq waa maxay waxaas sida maalan shurbu nebiid oo kale qofkii nebiidka inuu cabo nebiidku waxa weeye waa sharaab muskir ah oo laakiin cinab aan laga samayn cinabka hadii laga sameeyo khamri baa la dhahdaa laakiin haddii sharaabka maalan laga sameeyo timir ayaa biyo lagu tuuray ama shaciir iyo wixii la halmaada dabeetana waa lagu khamiiriyey maalmo biyihii baa isbedelay oo waxay yeesheen iskaar biyahaas horta nabid layidhahda cabitaankooda ma xalaal baa mise waa xaaraan jumhuur culamada waxay leeyihin waa xaaraan laakiin culamada bar baa waxay leeyihin sida axnaafta oo kale waa mubaax wax badan kama cabi karo oo muskar ah lakin in yar hadduu ka cabo oon iskaar gaarsiinayn wax dhiba ma lay leeyihin nabiidkaas waa xanafiyada marka maadama la isu khilaafsan yahay waxa weeye fisqi ma keenayo fisqi ma keenayo laakiin qiilka wuxuu leeyahay xataa kan la isu khilaafsan yahay fisqi buu keenaya oo markaa waajibka maaha hadduu waxa ku dhacay hadduu faasiq yahay ama fisqi mujmac calayha cala almuctamad ama fisqi mukhtalaf fiiha oo culimadu isku khilaafsan yahay cala alqowli almarjuux qowlkaa marjuux laga xoog badan yahay waxa wey markaa waajibka maaha inuu ajiibo shardiga saddexaad inuusan macduur ahayn qofkan markhaatiga ah inuusan hee macduur ahayn qof cudurdaarla uusan ahayn se maalan oo kale inuusan ahayn qof xanuunsan ama qof waxaa weeye xoolihiisa u cabsanaya hadduu soo baxo ama shaquu haysta oo shaqadiibaa ka xidhmaysa meherad buu haystaa meheradiibaa ka xidhmaysa reerkiisii oo biil uga soo saaraya hadduu maalintaa ka soo maqnaado waxaa weeye reerkiisibaa biil la'aan ku dhacaya ama reerkiisii u xoogsanaya oo reerkiisibaa biil la'aan noqonaya marka macduur weyan qofkaas kale hadday acdaabtaasi ay jiraan qofkani macduuru yahay addaagii waajibku noqon mahayo marka maxaa la samaynay markhaatigiisii oo markhaati u samayn ashhada calaa shahaadati qof kaleu yeedhi laba qofoo kale u yeedhi laba nin oo kale markhaatigiisiibuu hee iyuu markhaati oga dhigay sida fasal ku xigta nooga imaan doonta iyadoo faahfaahsan ama qaadigii baa wuxuu u soo dirayaa waxaa weye laba nin oo markhaatigiisa soo dhegaysata man yasmacuha qof markhaatigi ka soo dhegaysta qaadigaa u soo diri ama asaga laftirkiisaa buu yeedhi waxaa weye dad shahaadadii ka taxamula waliwujuubi اladaai adaa hahaadati hahaadada gudashadeeda waajibnimadeeda shuruudun shuruud baa u sugnaatay an yudca shaahidki in looga yeedho min masaafati cadwa masaafat alcadwa in looga yeedho waqiila waxa duuna masaafat alqasr salaada gaabinteeda masaafadeeda meel ka sukaysa meel ka sukaysa masaafat alqasr in looga yeedho wa an yakuuna inuu yahay kii loo yeedhaya cadlan qof caadil ah fain duciya haddii loo yeelo duu fisqin mid fisqi saaxiiba fisqigaasoo mujmac aleyh isku waafaqsan yahin qiila waxaa la yidhi aw mase mukhtalafin fiihi fisqi laisku khilaafsan yahay lam yajib waajib kuma aha inuu markaa adaagii la yimaado walaa yakuuna inuusan ahayn kaa loo yeedhay macduuran mid lagu cudurdaari bimaradin xanuun wanaxwi wax la mid ah fain kaana hadduu yahay macduur ashhada uu markhaati gelinaya calaa shahaadati markhaatigiisuu markhaati u samaynaya aw mase bacda alqaadi qaadigaa soo diraya man qof yasmacuhaa waxa weye markhaatigiisa dhegaysanaya faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fi jawaazi taxamuli الشhahaadaةi calى الشhahaadaةi wa adaa'iha yacni bannaanaanshaha ay bannaan tahay markhaatiga laga markhaati kacayo shahaadada inay bannaan in shahaadadii laga markhaati kaco oo shahaada cala shahaada waa shahaada shahaadada dul markhaati qof uu taxamulay ayaa laga xambaaraya oo dad kalaa ka xambaaraya taasaa waxaa la yidhaahdaa shahaada cala shahaada marka arrinkaas inuu bannaan yahay iyo in shahaada cala shahaada la guto ayaa lagu sheegaya halka tuqbal waa la aqbalayaa ashahaadatu markhaatigii laga markhaati kacay cala shahaadati markhaatigii fii hayri cuquubatin waxaan ahayn cuquubo ilahay buu iska leeyahy jala jalaaluh wa fii cuquubatin cuquubo ayaa laga markhaati kacaya cuquubadaasoo liadamiin aadami u sugnaata cala almadhab muctamad haddaan qaban shahaada calaa shahaada in qof markhaati ahaa haddii markhaatiguuna gudan karin oo maanic uu u diido markhaatigiisii laga markhaati kaco si qaadigii waxa weeye loo gaarsiiyo markhaatigaas waa maqbuul wey hahaada calى hahaada waa maqbuul waa la aqbalaya waxaana daliilu ah cumuumu qowli اllahi jala jalaaluh waashhiduu daway cadli minkum markhaati ka dhiga laba nin oo cadlayn ah oo idinkeedi ka mid ah laba nin oo cadaalad u saaxiib o idinkeedi ka mid ah marka aayaddan waa caam waxaa soo hosgelaya shahaada calى shahaada midda kale waa loo baahan yahay maxaa yeelay waxaa suuragal ah markhaatigii asalka ahaa inay suuroobi weyda inuu markhaatigii guto shahaadona waa xaq waajib ah marka waxaa loo baahnaanayaa in markhaatigiisii u yeelo markhaati mar hadduusan asagoo markhaatigii gudan karin inuu markhaatigiisii markhaati u yeelo ayaa loo baahnaanaya sida xuquuqda kaleba lagu bahnaanayo waa dariiqii xaqa lagu sugay haddii kale xuquuqdii waa lumaysa waaya marka shahaada cala shahaada waxaa lagu aqbalayaa wixii ka soo hadhay cuquubaadka ilahay uu leeyahy jala jalaal cuquubaadka ilaahay shahaada cala shahaada lama aqbalayo sida maalan xadda zina iyo xaddu shurbi xaddu sariqa iyo lama aqbalayo laakiin wixii ka soo hadhay cuquubaadka ilahay uu leeyahay jala jalaalu ayaa laga markhaati kacaya sida maalan oo kale aqaariirtii qiraalladii cuquudii ehm, faskigii wuxuu doona faskiga ha noqdo ridaacii wilaadadii ceebihii dumarka ama waxaas wax addoon uu leeyahay ha ahaado oo xaq aadami ah ama xaq ilahay uu iska leeyahay ha ahaado xaquuqda ilahay waxaa ka mid a ah laga markhaati kacayo shahaada cala shahaada zakadii waqafkii masaajidda iyo waqafkii jihaadka caamka waa xaq ilahay uu iska leeyahy jala jalaalu bisha ramadaan in laga markhaati kaco si loo soomo bishiina dhalatay iyo bishii dilxija in laga markhaati kacayn dhalatay si xajkii loo guto waa xuquuqu ilahay leeyahay waa laga markhaati kici karaa waaya sidoo kale waxaa laga markhaati kici karaa sugitaanka cuquubo aadami uu leeyahay cuquubo aadami uu leeyahay sugitaankeeda laga markhaati kici karaa sida qisaastii iyo xadulqadafkii waa cuquubo uu aadami leeyahay taana waa laga markhaati kici karaa tuqbal waa la aqbalayaa ashahaadatu markhaatigii laga markhaati kacay clى الشhahaadaةi markhaatigii fii hayri cuquubatin cuquubo wax ka soo haray cuquubadaasoo lilahi tacala ilahay u sugnaatay wa fii cuquubatin cuquba laga markhaati kacayaa shahaadadii cuquubadaasoo liaadamiin aadam u sugnaatay cala اmadhab wa taxamuluhaa shahaadada xambaaritaankeedu wuxuu ku xasilayaa bian yastarciya hu asalkii inuu qofkii ka ilaalin dalbo qofkii markhaatiga asliga ahaa inuu qofkii waxa weye shahaadadiisa taxamulay ka ilaalin dalbo oo markhaati shahaadadiisa inuu ilaaliyo ka dalbado oo fa yaquula uu dhaho kolkaa ana anigu shaahidun waxaan ka markhaati ahay bikadaa waxaas ayaan hebel markhaati oga ahay waushiduka adigana waan ku markhaati gelinayaa markhaatigayga aw mase yaquulu wuxuu odhanayaa ishhad ka markhaati kac calaa shahaadatii aw mase yasmacu bian yasmacahu qofkiibaaba maqlaya qofkii asliga ahaa asalkiibuu maqlaya yashhadu xaaluu ka markhaati kacayo cinda qaadin qaadi agtii aw amase bian yasmacahu wuxuu maqlayaa yaquulu asagoo odhanaya ashhadu aw yaquula ama wuxuu odhanayaa ashhadu waxaan ka aw amase yasmacu wuxuu maqlaya yaquulu asagoo ashhadu waxaan markhaati ahay anna lifulaanin hebel inuu ku leeyahay calaa fulaanin hebel an kun kunkaasoo can amani mabiicin shay la iibiyey lacagtii ka dhashay aw hayrihi ama hayrkii wa fii haada kan dambe waxaa ku sugan wejun wej ku sugan waaya halkan wuxuu ku sheegayaa mualifku asbaabu taxamuli اshahaadati cala اshahaadati asbaabta lagu xambaarayo markhaatiga laga markhaati kacayo hahaadada asbaabu taxamul shahaada cala shahaada waa saddex marka asbaabtaasi sababaha yani uu ku xambaari karo qofka hahaada cala hahaada sababka koobaad waxaa weeye in uu markhaatigii asliga ahaa uu qofkan ka dalbado inuu markhaatigiisa uu ka xambaaro ka gudana istircaaga lagu sheegayo waxaa looga jeedaa inuu ka dalbado inuu markhaatigiisa ilaaliyo oo xafido oo uu ka gudo saas wey istircaagu uu ku ammaanaysanaya kaa waa sabab koobaad oo markaas wuxuu leeyahay maalan asalkiiba wuxuu ku leeyahay faraci warniyo waxaad ogaataa inaan markhaati ka ahay inuu hebel ku leeyahay hebel intaasi intaas waana ku markhaati gelinaya markhaatigayga ayaan markhaati markhaati kaaga dhigaya ama wuxuu leeyahay ee markhaatigayga markhaati ka noqo inaan arrinkaa markhaati ka ahay markhaati ka noqo saasuu leeyahay kaasi waa istircaabi asagaa ka dalbaday talabaadna waxaa weeye kamuuna dalbanine qofkan farac ah asl iyo farac baa la kala yihahda asl waa qofkii markhaatiga marka hore soo taxamulay faracna waa kan ka taxamulaya ee shahaadadiisa ka xambaaraya kaasaa farac la yihahda ama faraciiba wuxuu maqlayaa asalkii oo ka markhaati kacaya qaadi agtii qaadi asagoo agtiisa kaga markhaati kacaya ayuu maqlay inuu hebel uu ku leeyahay hebel intaas iyo intaas marba hadduu ka maqlay intaasaa ku filla xataa hadduusan ka dalbanin inuu markhaatigiisa ka xambaaro taasina waa sababkii labaad sababka saddexaad wuxuu maqlay asagoo leh asalkii oo leh maqlay waxaan markhaati ka ahay hebel inuu ku leeyahay hebel kun kunkaasina uu ka dhashay lacag shay ay kala iibsadeen ay uu ka iibiyey hebel uu hebel ka iibiyey zayd uu camar ka iibiyey ayuu ka dhashay marka camar waxaa lagu leeyahay kun tanna istircaa uma baahna istircaa uma baahna maxaa yeelay wuxuu caddeeyey sababa shahaada ayuu caddeeyey sabab u tiiriyey markhaatigii sababkaana wuxuu meesha ka saaray ixtimaal alwacd in ay suuragal tahay hadalkan inuu oga jeedo ballanqaad marba hadduu idhi alfan can amani mabiic shay kala iibsadeen buu ku leeyahay hadduu dhihi lahaa un ka ahay hebel inuu hebel kun ku leeyahay suuragal ahaan lahayd in kunkaas u ballan qaado uu yidhi waan ku siin doonaa kun markuu iska tasaamuxayoo oo markaa uu ka dhigay waajib min baab maada makaarim alakhlaaq qofka mar qofka kariimka hadduu wax ballan qaado inuu ballantiis soo baxaa fiican marka sidaa darteed uu ka cabiray lifulaanin calaa fulaanin sida isagoo diin ay taha o kale uu ka cabiray isagoo lafdii iska fudaystay o iska tisaadmaxay ballanqaadkii usa ka dhigay laakiin mar hadduu yidhi can amani mabiicin waa lacag ka dhalatay iib shay uu ka iibiyey bas ixtimaalkii meeshuu ka baxay waa war cad wey marka taana waxa weeye uma baahno istircaa inuu ku sameeyo saddexdaas sababood buu ku xambaari karaa wuxuu idhi tan dambe weji baa ku suganoo sababkan dambe oo wuuu leeya laa yakfi kuma fillo maxaa yeele waxaa suuragala tan laftirkeeda inuu iska tawasucay ayaa suuragalu leehay lakin waa qowl daciifkaas wa taxamuluhaa shahaada cala shahaada shahaada laga markhaati kacayo shahaado kale xambaaritaankeedu wuxuu ku xasilayaa bian yastarciya inuu ka ilaalin dalbo asalkii hu farci ka ilaalin dalbo waa yahay fayaquula uu dhaho farca ku dhahaya ana anigu shaahidun waxaa markhaati ka bikada arrinkaas wa ushhiduka waana ku markhaati gelinayaa markhaatigayga aw amase isha markhaati ka ahow calaa shahaadati markhaatigayga aw amase ban yasmacahu wuxuu maqlay yashhadu asagoo ka markhaati kacaya asalkii cinda qaadin qaadi agtii aw amase yaquula asagoo dhahaya yaquulu buu idiin qoray mise yaquula yaquulu yaquulu baa fiican yaquuludaasaa wanaagsan aw amase bian yasmacahu wuxuu maqlay yaquulu asagoo odhanaya ashhadu waxaan markhaati ka ahay ana lifulaanin hebel inuu ku leeyahay calaa fulaanin hebel alfan kun kunkaasoo ka dhashay can amani mabiicin shay la iibiyey lacagtii aw hayrihi ama hayrihi sida amaahda oo kale ayrka wuxuu noqon kara amaah lacag amaahay kun amaahay wa fii haadaa sababkan dambe wejhu wej baa ku sugan walaa yakfii kuma fillo samaacu qowlihi qowlkiisa inuu maqlo lifulaanin hebel wuxuu ku leeyahay calaa fulaanin hebel kadaa waxaasuu ku leeyahay aw amase ashhad waxaan ka markhaati kacayaa bikadaa arrinkaasaan ka markhaati kacayaa aw cindii agtayda waxaa ah shahaadaة markhaati bikada waxa aan ka markhaati kacayo waayahay wuxuu yidhi kuma fillo shahaada calى shahaada inuu qofkan farac ah uu maqlo asalkiioo odhanaya hebel wuxuu ku leeyahay hebel intaas intaas ama waxaan markhaati ka ahay inuu hebel ku leeyahay hebel intaas intaas ama agtayda waxaa taalla waxaan hayaa markhaati hebel inuu ku leeyahay hebel intaas intaas taasi kuma fillo shahaada cala shahaada ma noqon karto halkan ma geli karto sababtu waa maxay waa tii aan sheegaynayo waxaa una caddayna sababki mar hadduuna istircaa uusan u yeedhin uusan dhihin markhaatigan iga xambaar oo uu maqlayn asagoo odhanaya sababkiina uusan caddaynin sababkii uusan caddaynin waxaa suuragala ixtimaal alwacdi in uu ballanqaad oga jeedo markuu leeyahay waxaan markhaati ka hebel inuu ku hebel intaas intaas ballanqaad macnaha uu ballanqaado inuu uga jeedaa dhici karta saan soo sheegnay ama hebel wuxuu ku hebel intaas intaas inuu ballanqaad oga jeedo walidaalik ma xambaari karo waaya saan horey usoo tilmaanay qofkan faraca ah wuxuu idhi waliyubayin ha caddeeyo alfarcu faracii cinda aladaa'i markhaatigii markuu gudanaya shahaada cala shahaada ahaa jihat ataxamuli siduu ku soo xambaaray ha caddeeyo lam yubayin hadduusan caddaynin oo waiqa ku kalsoon yahay alqaadi qaadigii bicilmihi aqoontiisa falaa ba'sa dhib ma leh faraca waxaa looga baahan yahay faracu waa qofkii xambaarayey shahaada cala shahaada shahaadada asalka qofkii soo xambaaraya ayaa waxaa la dhahaa farac asalkan waa qofkii laga soo xambaaraya marka qofkan faraca ah, ee markhaatigii qofka kale soo xambaaray marka uu gudanaya waxaa loo bahanya inuu caddeeyo qaabka ku soo xambaaray oo hadduu asalkii uu ka dalbaday inuu markhaatigii ka xambaaro wuxuu leeyahay waxaan markhaati ka ahay hebel inuu ka markhaati kacay inuu hebel uu ku leeyahay hebel intaas intaas ama hebel baa markhaati iga dhigay markhaatigiisii ayuu leeyahay hadduusan ka dalbanin inuu markhaatiga ka xambaarana eh, wuxuu caddaynayaa maalan inuu ninkan maqlay asagoo qaadi ka markhaati kacaya agtiisa ama uu maqlay asagoo waxa weye shaygan ka markhaati kacay sababkiisana u tiiriyey marka saddexdii sababood markay noqotaba qaabkii ahayd u taxamulay buu caddaynaya haddii uusan sababkii caddaynin qaabkii u taxamulay haddii uusan caddaynin sida maalan oo kale wuxuuba yidhi waxaan markhaati ka ahay marhaatiga hebel uu ka marhaati kacay waaas waaas saasuu iska yidhi muuna caddayn sababkii markaasi wax dhiba ma leh haddii uu qaadigu ku kalsoon yahay aqoontiisa hadduu qaadigu ku kalsoon yahay ninkan aqoontiisa uu aqoon u leeyahay shuruudaha taxamulka wax dhiba marka arrinkaas ma leh maxaa ujeedka ku xasilay laakiin waxaa fiican markan oo kale qaadigu inuu weydiiyo xaqan ama xoolahan sababka ku sugnaaday waxbay kala iibsadeen ma miyuu amaahiyey sababka xoolaan ugu yeeshay hebel muxuu yahay sidoo kale inuu weydiiyo asalku arrin sababka miyuu kuu sheegay mise muuna kuu sheegay inuu sa weydiiyaa fiican waliyubayin ha caddeeya alfarcu farci cinda alhadaaya markuu markhaatigii gudanayo waa markhaatigii uu ka markhaati kacay shahaadada asalka jihat ataxamuli siduu ku soo xambaaray ha caddeeyo fain lam yubayin hadduusan caddaynin oo wahiq uu kulsanyay alqaadi qaadigii bicilmihi kaa waxa weeye farca ah aqoontiisu ku kalsoon yahay falaa ba'sa wax dhiba male walaa yasixu asix maayo ataxamulu xambaarid la xambaaro asix maayo calaa shahaadati markhaati marduudati calaa shahaadati marduudi shahaada qof markhaatigiisa la celinayo shahaadadiisa in la xambaaro ma asaxayso walaa taxamulu niswati dumarkii shahaadadooda shahaadada inay xambaaraanna ma asaxayso wuxuu ku yidhi hahaad calaa hahaada qof hahaadadiisa ay marduud tahay kuma banaano marba haddii qofkan asalka ah shahaadadiisa ay marduud tahay oo waa faasiq maalan ama waa qof dee markhaati aan geli karin oo addoon iyo wixii la midka wax maanic min mawaanic shahaada ku qumay shahaadadiisa ma soo taxamuli kartid ilan shahadadiisa maba soconayse sida u taxamuli dumarkuna ma soo gelayaan shahaada calaa shahaada markhaati qof kale uu markhaati kacay dumarku baabkan ma soo gelayaano kama markhaati kici karaan xataa hadday ahaayeen waxa weye dadkii markhaatiga asalka ah ay dumar ahaayeen afar dumaray ahaayeen tusaalahaan dumar kale kama qaadi karaan oo maxaa loo diiday dumarka maxaa yeelay shahaada cala shahaada ma sugayso waxa ay dumarkaasi ka markhaati kaceen maalan ee waxay sugaysaa qiraalkan markhaatigooday sugaysa marka markhaatigan wuxuu shabahaa qiraalki qiraalkana waxaan soo tilmaamay laba nin in loo shaldinay marka shahaada cala shahaada dumarku ma qaadi karaan sinaba kuma qaadi karaan bixaalin min alaxwaal xataa hadday usuushu barhkood ama kulligood bay dumar yihiin xataa haddii laga markhaati kacayo dhalmo iyo radaac iyo maal waay wuxuu ihi walaa yasucasix maayo ataxamulu in lagala xambaaro calaa marduudi shahaada in la xambaaro shahaado qof shahaadadiisa ay marduud tahay ma bannaano walaa taxamulu nisf dumarkii xambaaridoodana ma asaxayso oo waxaa weeye laa yasixu ma asaxayo taxamulu in la xambaaro calaa shahaadati marduudi shahaada qof shahaadadiisa la celinayo shahaadadiisa in la xambaaro ma asaxayso walaa taxamulu niswati dumarka xambaaridda xambaarayaan shahaadada keyrkoodna ma asaxayso fain maata hadduu dhinto alasl asalkii aw qaaba amuu maqan yahay ama marid ama xanuunsado lam yamnac ma diidayo arinkaasi shahaadat alfarci farca shahaadadiisa addaagiisa diidi mayso waase goorma wain xadaa hadduu soo dariyo asalkii hadduu dhinto ama uu maqan yahay ama uu xanuunsado taas ma diidayso inuu markhaatigiisa guto qofkii markhaatiga asliga ahaa ayaa dhintay laakiin waxaa nool ninkii ka taxamulay ninkii markhaatigiis ka taxamulay intuusan dhibanin ka hor ayaa nool markhaatigiisuu gudanaya ama asalkii markhaatiga asliga ahaa baa maqan farciisii baa jooga qofkii ka markhaati kaca markhaatigiisaa jooga kaas markhaatiguu gudanaya ama asalkii baa xanuunsaday laakiin farci baa jooga maxkamaddii kii markhaatigiis soo xambaaray baa jooga waxa wey markhaati ma gudanaya taasi ma diidayso waxyaabahan oo dhan waxa weeye wax diidaya ma aha markhaatigii waaya wain xadaa hadduu soo dariyo riddatu riddo aw fisqan ama fisqi aw cadaawatan cadaawad hadday asalkii ku soo dariso manacad waxaasoo idil way diidayaan shahaadadii faraca inuu guto wa junuunuhu waxa weeye waalidiisu asalki inuu waasho ka mowtigii geeridiisa la mid tahay calى صaxiix muctamadaan qaban wuxuu idhi haddii asalkii ay ku timaado rido uu ridoobay diintu ka baxayba asalkii ama fisqi baa ku yimidoo faasiq buu noqday ama cadaawad baa ku timidoo waxaa soo caddaatay inuu qofkan uu ka markhaati kacayo oo markhaatiga ku furay inuu cadow yahay ayaa soo caddaatay intaasoo dhan shahaadadii faraca ayay diidaysaao faracii markaa ma gudan karo markhaatigii hadda u fiirso maxaa yeelay arrimahan waa arrimo horta diidaya markhaatiga asliga diidaya dib bayna ka imaadeen ugu hadda markii uu markhaatiga taxamulaya asalku riddadiisu mayna muuqanin inuu faasiq yahay lama ogeyn inuu cadow yahay lama ogeyn dib bay ka soo baxeen waxyaabahan maxaana ugu diidnay marka inuu faracii ka taxamulo shahaada u guto maxaa yeelay arrimahan hal mar ma soo baxaan qofka ma soo baxaan fisqiga wuxuu dhalinayaa shaki inuu horey fisqigan u qabay oo fisqiga iminkuna soo muuqday lakin fisqiga horey u qabay riddadana waxay tusinaysaa khubti fi lcaqiidina caqiidadiisa xumayd oo waxa wey qofkan dee marka horeba wax si ka ahaayeen xagga caqiidada markii dambena taasi ay gaarsiisay inuu he diinta ka baxaba cadaawadana waxay tusinaysaa urkutaallo qofkan inuu qabay iyo calool xumo oo ninkan waxa wey markhaatigu ku furay inuu wax u qabay ayay tusinaysaa ee iminkuna soo muuqata marka waxaa suuragal ah markuu taxamulayaba waxyaabahan inuu qabay waxyaabahanna dee markhaatiga way ka hor imanayaan oo way diidayaan wuxuu ihi wain xadaa hadduu ku soo dariyo asalkii maanic hadduu ku soo dariyo maanicaas wuxuu noqon karaa riddatun riddo aw amase fisqun faasiqnimo aw amase cadaawatun cadaawad manacat waxyaabahaasoo dhan way diidayaan maanicdaasi hahaadat aarc arca shahaadadiisi way diidayaan wa junuunuhu asalkii inuu waasho kamuutii geridiisa meel lamita ala saxi muctamada qaban haddii asalkii uu waasho waxay la midtahay sida asagoo dhintay oo kale oo markaa shahaadat alfarc ma diidayso hore waxaan usoo tilmaanay hadduu asalkii dhinto arci inuu marhaatigu gudan karo hadduu waashona waa saas o kale asalkii hadduu waasho faracii markhaatigi wuu gudan karaa maxaa yeele taasi shaki nooma keenayso inuu markii horeba u waallaa ma keenayso marki horeba inuu waallaa ma keenayso walow taxamala farcun farac haddii uu xambaaro farcaasoo faasiqun faasiqa oo cabdun ama adoona ah oo sabiima amilma yara ah faadda uu guto walxaal huwa asagoo kaamilun kaamil ah qubilat markhaatiga waa la aqbalayaa wuxuu idhi haddii farac uu shahaadadii qof kale uu taxamulo faracaas inuu yahay faasiq ama uu yahay addoon ama uu yahay ilmo yar dabeetana asagoo ah uu guto maxaa looga jeedaa markuu faasiq ahaa faasiqiibaa waxa weeye toobad keenay addoonkiibaa xoroobay ilmihii yaraabaa qaan gaadhay dabeetana asagoo kaamil ah, ayuu markhaatigii gutay shahaadadiisu waa la aqbalaya waayahay sida asal waxay la mid tahay shahaadadii taxamula isagoo naaqis ah oo waxyaabahan mid ka mid ah ku sugan yihin kadibna markuu kaamil noqday shahaadadiisii gutay ayay la mid tahay walow taxamala hadduu xambaaro farcun farac hadduu xambaaro shahaada qof kale farcaasoo faasiqun faasiqa oo cabdun ama addoon oo sabiyo ama ilma yara faadda uu guto shahaadadii wal xaaluhu asagoo kaamil oo dhammaystiran qubilad waa la aqbalaya wayakfii waxaa ku filan shahaadatu inayni labo markhaatigood cala ashaahidayni Eh, ay ka marhaati kacaan labadii marhaatiga ahaa wa fii qowlin qowlba wuuu leey maye yushrad waxaa loo rajulin nin walba aw imra'atin ama haweeney walba inaani labaa loo shardiyaa wuxuu idhi eh, waxaa ku filan shahaada cala shahaada laba qof inay ka markhaati kacaan labadii shaahid labadii shaahid inay laba nin ka markhaati kacaan baa ku filan oo maxaa looga jeedaa mid walba inuu laba nin ka markhaati kaca oo maalan kanna laba nin ay ka markhaati kacaan kanna laba nin ay ka markhaati kacaan oo isa afar ku noqdaan waaya ama laba nin ay soo baxaan oy kan markhaati ka dhegaystaan haddana labadii ay kii kale u tagaan isla labadii kii kale ay u tagaan ama ha isla socdaan ama kale wakti ha u tagaane kii labaad haddana ay markhaati ka soo dhegaystaan laakiin ma banaano halna inuu kan ka markhaati kaco markhaatid ka dhegaysto kanna oo kaa uu markhaatikiisa ka soo dhegaysto ma banaano taasi ma ansaxayso shahaada cala shahada waxaa baahan yahay mid walba inay laba ka dhegaysato ama labadii uun mid walba ka dhegaystaan ama mid kasta laba oo labada kale ka duwan ka dhegaystaan waaya qowlba wuxuu leeyahay ninka iyo haweenayda mid walba waxaa shardi ah inay laba ka dhegaystaan oo haddii maalan markhaatigan shahaadatal asli ahayd hal nin iyo laba dumar ah mid walba waxaa loo shardinaya labo ninkiina labaa ka markhaati kacaysa haweenaydiina labo haweenaydii kalena labo marka lix bay noqonayaan laakiin sida muctamadka ah ninka waxaa loo bahaya laba inay ka markhaati kacaan shahaadadiisa labada dumarka ahna laba unbaa ku filan inay ka markhaati kacaan maxaa yeelay labada dumarka ah oo laisku daray shahaadadoodu waxay u dhigantahay shahaadada hal nin marka laba nin ma loo baahan yahay inay shahaadadooda dhegaystaan ee shardi ma aha haweeney walba inay laba nin hee ay ka dhegaystaan shardi maaha marka afar baa ku filan ninkiina labaa ka dhegaysan labadii dumarkaana laba un baa ka dhegaysan wa shardu qabuulihaa shahaadaة اlfarc shardiga lagu aqbalayo waxaa weeye tacaduru aw tacasuru اlasiil asiilkii waa asalkii ninkii markhaatiga asliga ah in ay suuroobi weydo ama ay adkaato shahaadadiisu oo maxay ku adkaanaysaa bimowtin geeri bay ku adkaanaysaa oo caman ama indhalaan ow maradin ama xanuun u xanuunsaday xanuunkaasoo yashuqay dhibayso xuduuru inuu soo xaadiro ow mase haybatin maqnaashu ku maqan yahay limasaafati cadwaa masaafatu cadwa ku maqan yahay waqiila waxaa lidhi qasrin masaafatu qasri waaya shahaadaةulfarc marka la aqbalayo waxaa shardi ah in shahaadaةulasl ay suuroo weydo ama ay adkaato tacadur ama tacasur tacadurna way suuroo weydo suuragalba ma aha tacasurna way adkaatay wuxuu naga siiyey laba tusaale tacasurkiina wuxuu naga siiyey laba tusaale labadaa hore waa tacadurkii wuu dhintay qofkii asalkii marka aracii ka markhaati kacay markhaatigiisi ayaa marhaatiga gudanaya ila suuragal ma qof dhintay inu marhaati nodo cama uu indha beelay mar hadduu qofkii asalkii indha beelay faracii baa markhaatiga gudanaya maxaa yeele shahaadaة acma waa hayru maqbul saan hore soo tilmaana waay hadduu waashayna waa la mid asalkii hadduu waashay suuragal ma asalkii mu yimaado markhaati noqdo isagoo aala marka faracii baa markhaatiga gudanaya tacasurkana waxaa tusaale u ah wuu xanuunsaday asalkii baa xanuunsaday inuu yimaado maxkamaddii dhib bay ku tahay shuqu xuduur waa xanuun daran oo dhib ay ku tahay maxkamadda inuu yimaado oo markhaatiga u guto marka waa laga soo qaadayaa markhaatigii sidoo kale wuu maqan yahay asalkii wuxuu ku maqan yahay masaafo fog oo masaafata cadwa ah masaafat cadwa hore usoo sheegnay waa meel qofku markuu subxi ka kallaho habeenkii uunan meeshii uu tegey uuna ka soo noqon karin oo reerkiisu usoo hoyan karin taasa waa la dhaha masaafatu cadwa waaya wixii ka sokeeya waxay la mid tahay sida asagoo joogo oo kale qiil baa wuxuu leeyahy maya masaafatu qasr masaafatu qasri waa hadduu ku maqan yahay xataa waxa weeye markhaatigii farca waa la dhegaysanaya lakin hadduu ka sokeeyo masaafata cadwa cala alqowl اlأwal ama masaafat اlqasr hadduu ka sokeeyo cala alqowl الثaani waxaa laga rabaa maxkamadda inuu iskeeno oo markhaatigii guto farac ma soo diri karo qof waxa weye shahadadiis ka markhaati kacaya ma soo diri karo wa shardu qabuulihaa qabuuli hahaadati arc arca shahaadadiisa in la aqbalo waxaa shardi u ah tacadur aw tacasur اasiil asiilkii inay adkaato ama ay suroo weydo markhaatigiisii bimowtin geeri sababteeda ku suroo weydo oo cama amindhala'aan oo maradin ama xanuun xanuunkaasoo shuqa uu dhibayo xuduuruhu xuduuru اasli asalkii inuu yimaado mase haybati inuu ku maqan yahay asalkii limasaafati cadwa masaafati cadwa inuu ku maqan yahay waqiila waxaa la qasri masaafati qasri inuu ku maqan yahay wa an yusamiya wayushtaradu waxaa la shardiga an yusamiya inuu magacaabo faraci alusuula usuusha inuu magacaabo walaa yushtaradu lama shardiyo an yusakiihim inuu usuushaas uu taskiyeeyo alfuruuc furuucda inay taskiyeyaan shardi maaha fain sakowhum hadday taskiyeeyaan qubila waa la aqbalayaa waxaa kaloo shardi ah si loo aqbalo shahaadaة اlfarc in ay magacaabaan usuusha usuusha waxaa loga jeedaa dadkii ay markhaatiga ka soo qaadeen waa in ay sheegaan magacyadooda oo waxa weeye xataa hadday cudul yihin hebel hebel hebel ayaa waxaan maqlay oo i markhaati geliyey inuu markhaati ka yahay inuu hebel hebel uu ku leeyahay hebel xoolahaas iyo xoolahaas waa inuu saa u caddeeya magaciisa u sheegaa usuushi waaya maxaa magaca loo sheegayaa usuushi waxaa loo sheegayaa si loo ogaado inay cuduul yihiin in kale oo hadday wax lagu ogyahay markhaatiga diidaya fisqi wax la mid ah in la duro oo la dhaho nimanka markhaati maba galaanba nimanka markhaatigooda soo qaado markhati maba galaanba waa niman waxa wey fisqigaas ku dhacay oo fisqi lagu ogyahay weyaan waaya laakiin shardi ma aha furuucdu inay usushii taskeeyaan nimankan faraca ah ee markhaatiga soo xambaaray shardi ma aha inay usushay ka soo qaadeen ay taskeeyeen dhahaan waa niman cuduul ah hebel ayaa markhaatiga ka soo qaaday waana nin cadli oo wanaagsan oo akhyaar ah oo runlow ah taas logama baahno inuu socdo inuu taskiyeeyo logama baahno waa nin cadli inu logama baahno haddii ay taskiyeeyaan taskiyadooda ma la aqbalaya horta waxay looga baahna inay taskiyeeyaan maxaa yeelay qaadigaa looga baahanya inuu cadaaladda ususha u raadiyo haddii haddaba ay taskiyeeyaan ayagona ay dad wax taskiyeyn karo duul ay waa laga aqbalaya haday dhahaan waa niman wanaagsan annagaa markhaatiga inay akhyaar yihiin markaa taskiyadu waa la aqbalaya hadday taskiyeeyaan an yusamiya wayushtarد waxaa la shardiya farci inuu magacaabo an yusamiya inuu magacaabo alusul usushi walaa yushtardu lama shardiya an yuzakiihim usushi inay taskiyeeyaan alfuruuc furuucda inay taskiyeeyaan fain zakowhum furuucda hadday usushi taskiyeeyaan qubila waa laga aqbalaya walow shahiduu hadday furuucdii ka markhaati kacaan calaa shahaadati cadlayni laba cad caadil ah markhaatigooda hadday ka markhaati kacaan aw cuduulin ama kuwo caadiliin ah markhaatigooda hadday ka markhaati kacaan oo walam yusamuuhu magacyadooda aysan sheegin o magac dhabin lam yajuz ma bannaado furuucdiiba waxay ka markhaati kaceen laba nin oo cadlayn ah inay markhaatiga ka soo xambaareen cadlayn ama rag cuduul ah inay markhaatiga ka soo qaadeen laakiin magacooda mayna sheegin waxay dhaheen laba nin oo cadlayn ah ayaan markhaatiga ka soo qaadnay inay waaas waaas ka markhaati yihiin ama niman cuduul ah ayaa marhaatiga ka soo qaadnay inay waaa marhaati ka yihiin lakiin magacdooda mana sheegin taama laga yeelaya laga yeeli maayo laga maqli maayo sababtoo ah dee mayna noo magacaabin yay yihiin nimanka cadliin baa ku magacaabaane eh. waxaa dhici karta ayagoo aywa cadliin u arkaan laakiin ay yihiin rag fisqi qaba oo qudaadu ay ka og yihiin fisqigaas ama dad kale ay waa w wa ka og yihiin in faasiqin yihiin marka ayagu intay ogyihiin bay ka sheegeen laakiin waxaa laga yaabaa keyrkood inu wax kale ku ogyihin taasi waxay ka xidhaysaa dadkii khusuumta ahaa ee dacwadda qabay inay nimankaas ay duraan oo waxay ku ogyihiin ay ku sheegaan oy dhahaan nimankaasi waa niman fisqiga qaba taasi waxa weeye ka xidhaysaa walow shayduu furuucdii hadday ka markhaati kacaan calaa shahaadati cadlayni laba ninoo cadlayna ah markhaatigood ow cuduulna ama kuwa cuduula markhaatigood walam yusamuuhum aysan magac dhabin lam yejuz arrintaasi ma bannaano kuma filla macnaha aadiga waa laga yaba inuu jarxigooda garanayo hadday magacaabi lahayeen inuu jarxi ku sheegi laha baa dhici karta halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsal allah wslm calaa nabiyina mxamed